alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira kitaabu licaan kani waa licaanka kitaabkiisii weeye allicaan waa maxay waa nacdaltan waa xukun sharciga allicaanka la yidhaahdaa waa shahaadaatun mu'akadaatun biaymaanin min azawjayni maqruunatun bilacnin aw ghadab waa dhaaro ama shahaadaad ka dhacaya labada zawj shahaadaadkaasoo dhaare la adkeeyey ku lamaan labada zawjna ka dhacay lagu lamaaneeyey ama lacnad ama cadho sababtu ku yimaadaana waxay tahay licaankaas xukunkan licaanku sababtu ku yimaadaana waxay tahay ninkiibaa xaaskiisii wuxuu ku ganayaa zino wax markhaatiyo caddaynana ma haysto qirasho ay qiratay zinadana ma jiro marka xadulqadfi laga jari maaye licaan buu la imanayaa oo shahaadaadkaas dhaaraha ah ee lacnadda lagu lamaaneeyey ayuu la imanaya kadibna iyadu waa ka daba dhaaranaysaa iyadoo arrinkaa diidaysoo le ma jiro marka shanaadna cadho ilaahay korkayga ha ahaatay odhanaysa hadduu run sheegaayo marka waxay ka mid tahay taysiirka shareecaday ka mid tahay waayo xaddulqadfi marka hore wuxuu ka imanaya shakhsi kastooo dhowrsoon oo zina lagu gano markhaatiyaallo aan loo haysanin qiraalna aanu jirin waxaa ka imanaya xad la yidhaahdo xaddulqadfi oo ah siddeetan jeedal ruuxa in laga jaro haddaba markii ninku xaaskiisa uu ku ganay zino waa xaalad isagii khusaysa hadduu aamuso daciil iyo cadhu la aamusayaan hadduu hadlana haddii la yidhahdo waa lagu jeedlayaa oo xad baa lagaa jarayaa dee si walba dhibbay ku tahay sida axaadiisba inoo sheegi doonta waa loo fudaydiyo waxaa loogu fudaydiyey in licaanka ay la yimaadaan ayaa loogu fudaydiyey aayaddii suuratu nuur ayaa ku soo degtay waladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau ila anfusihim fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati billah aayadda iyo aayaadka ka dambeeya ayaa xukunkaa lagu tilmaamay can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana fulana bna fulan cabdullaahi ibnu cumar wuxuu sheegay in hebel oo ina hebel ahi qaala wuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ara'ayta low wajada axaduna imra'atahu calaa faaxisha waxaad ka warrantaa midkaayo hadduu markaa xaaskiisii uu ka helo calaa faaxishatin faaxisho korkeed iyadoo ku sugan uu helo ama xaalay faaxisho ku dul sugan tahay uu helo bimacnaa la kulmo kayfa yasnacu siduu samaynayaa haddaad wajadada saadafa ama laqiya aad ku fasirto hal mafcuul bay qaadanaysaa waa imra'ata calaa faaxishatin wajadaad ku tacalluq siin kartaa ama xaal baad ka dhigi kartaa oo imra'adaad ka xaalayn kartaa mutacallaqeedaa la xaalaynayaa baa loo jeedaa kaa'inatan calaa faaxisha wajadada bimacnaa calima haddaad ku fasirtana waxay noqonaysaa laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii koowaad waa imra'ata mafcuulkii labaadna wuxuu noqonayaa kaa'inatan oo mutacalaqa calaa faaxishatin ah kayfa yasnacu siduu samaynaya in takallama takallama biamrin cadiim hadduu hadlo wuxuu ku hadlayaa arrin weyn oo xad baa de ka imanaya in xaddulqadfi laga jaro wa in sakata sakata calaa mili daalik hadduu aamusana wuxuu ku aamusayaa arrinkaa mid la midu ku aamusaya qaala fasakata anabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu idhi nabigu sala allahu aleyh wasalam waa aamusay falam yujibhu ugama jawaabin falamma kaana bacda dalik markay ahaatay intaa dabadeed ataahu waa u yimi ninkii baa nebiga sala allahu aleyh wasalam u yimi faqaala wuxuu yidhi ina aladii sa'altuka canhu qad ibtuliitu bihi arrinkii aan ku weydiiyey waa laygu imtixaanay markii hore arrinkii isagaanu dhicin ayuu nebiga su'aalay calayhi salaatu wasalaam markii dambena wuxuu yidhi arrinkii aan ku weydiiyey waa laygu imtixaano xaaskayga waxaan kula kulmay yadoo nin kale markaa eh, uu u tegayo ayaan la kulmay faanzla allahu caza wajal ilaahay wuxuu soo dejiyey caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne haaulaa'i alaayaat aayadahan buu soo dejiyey fii suurati nuur suuradda suuratu nuur ku sugan waladiina yarmuuna aswaajahum darafkii aayaadka ugu horreeyey ayuu markaa la soo qabtoo la sheegay fatalaahunna calayhi waa ku akhriyey nebigu sala allahu aleyh wasalam aayaadkaasu ku akhriyey ninkii wa wacadahu waa wacdiyey wa wadakarahu waa waaniyey wa akhbarahu wuxuu uga warramay ana cadaaba addunya ahwanu min cadaabi alaakhira in cadaabka adduunyadu ka sahlan yahay cadaabka aakhiro cadaabka adduunyadu xadka ah ayaa ka sahlan cadaabka aakhiro cadaabka adduunyaduna wuxuu noqonayaa ama xadkaaba cadaab lagu tilmaamaa walyashhad cadaabahuma taa'ifatu min almu'miniin ashyaada kalena waa la mid hadday fadiixo tahay hadday khayrkeed tahayba cadaabu dunya ahwan faqaala wuxuu yidhi ninkii laa maya been ma sheegin waladii bacasaka bilxaqi nabiyan ma kadabtu calayha waladii kii baan ku dhaartay bacasaka ku soo saaro ku soo diray bilxaqi xaq kula soo diray xaalaad xaq ku dheehantay ku soo diray ama bilxaqi xaq kula soo diray nebiyan xaalaad nebi tahay ku soo saaraan ku dhaartaye maa kadabtu calayha been kama sheegin midaan masabido been ka sheegay gabadhani ma aha nabiyan waa xaala laazima waa xaalad laazima ah uma dacaaha intaa dabadeed buu u yeedhay nebigu sala allahu aleyh wasalam gabadhii wa wacadahaa waa wacdiyo waa waaniyey wa akhbarahaa wuxuu uga warramay ana cadaaba addunya in cadaabka adduunyadu ahwanu ka sahlan yahay min cadaabi alaakhira cadaabka aakhiro xaddu zina in lagaa jaro oo lagu rajmiyo oo dhagax lagugu dilaa waxay ka sahlan tahay cadaabka aakhiro fa qaalat waxay tihi laa may waxaasi ma jiraan waladii bacasaka bilxaqi inahu lakaadibuun waxaan ku dhaartay kii ku soo saaro bilxaqi xaq kula soo saaray ama bilxaqi xaalaad xaq ku dheehantahay ku soo diraan ku dhaartaye innahu lakaadibun isagu mid beena wa'soo been sheegaya wey markan hore waxa weeye buu weydiiyey waa ka jawaabeen marka dambe iyagoo wada jooga labadooduba waa la ysku hordhaarinaya shahaadaadku markaasay dhacayaan tan waa wacdi ka sii horreeya iyo weyddiin ka sii horraysa fa bada'a birajul buu ku bilaabay nebigu calayhi asalaatu wasalaam fa shahida arbaca shahaadaat wuxuu markhaati kacay afar shahaado ama afar markhaati ama afar dhaarood shahaadaadka culammadu waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa bimacnaa aymaan macno dhaarood baa looga jeeda billaahi ilaahay uu ku dhaaranayo innahu la min asaadiqiin afartaa dhaarood wuxuu ilaahay ku dhaaranayaa innahu isagu shakhsigan hadlaya waa ninkii zinada gabadha ku ganaye la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay waalkhaamisatu ta shanaadna anna lacnat allaahi calayhi in kaana min alkaadibiin shahaadada shanaadna waxay tahay inuu markaa qirayo anna lacnat allaahi calayhi in lacnadda ilaahay korkiisa ahaatay yacnii ha ahaato u jeedaa in kaana min alkaadibiin hadduu kuwa beenta sheegaya ka mid yahay uma sanna bilmar'a intaa dabadeed wuxuu ku labeeyey oo ku xigsiiyey gabadhii shantii markii sidaa loo mariyey ninkii ayaa gabadhiina markaa nebigu ku labeeyey yacni ku xijiyey fa shahidat arbaca shahaadaatin billaah waxay qirtay afar shahaado bimacnaa afar dhaarood billaahi ilaahay ay ku dhaaranayso innahu la min alkaadibiin kuwa beenta sheegaya beenawaasyadaa inuu ka mid yahay ay sidaa ku dhaaranayso waalkhaamisatu shahaadada shanaadna ana ghadaba allahi calayha in kaana min alsaadiqiin in cadhada ilaahay korkeeda ahaatay yacni ha ahaato ayay u jeedaa in kaana min alsaadiqiin kuwa runta sheegaya hadduu ka mid yahay uma faraqa baynahumaa intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa kala farqiyo labadoodii waa kala kaxeeyey waa furqo abadiye ah qaala intaa dabadeed wuxuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam allahu yaclamu ana axadakuma kaadibun allahu yaclamu ilaahay wuxuu og yahay ana axadakuma in midkiin kaadibun been sheegaya ayuu og yahay fahal minkumaa taa'ibun ma idinka mid yahay mid toobad keenaya fahal minkuma taa'ibun yacni toobad keenaa looga jeeda istifhaamu bimacna alamri siiqadu waa su'aal laakiin macnuu wuxuu u dhacaya amar yani kiina beenta sheegaya ha toobad keeno alaaan saddex goor buu sidaa yidhi wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa laa sabiila laka calayha wax waddo oo korkeeda kuugu markaa sugani ma jiro oo bimacnaa kuu xalaal noqon mayso gabadhani xaaraan bay kaa noqotay ku gantay licaan ka amarteen ah xaaraan baa kala noqoteenoo dib dambe isuguma bannaanaanaysaan dib dambe isuguma bannaanaanaysaan fa qaala wuxuu idhi ninkii yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahay ow maali xoolahaygii yacnii gabadhan xoolihii aan ku mehersaday iyo meherkii aan siiyey hadday mar saasi wax u dhaceen miyaan laysoo celinayn baa macnuhu u dhacaya ya qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaau wasalaam laa maala lak wax xoolaa kuma lihid meherka waa la qadimi jiray oo dee waa la siin jiray dumarka ee layskama haysan jirin haaliban waxay ahayd mid markaa la qadimo oo la siiyo marka wuxuu yidhi xoolahaygii miyaanan yeelanay hadday markaa sidaasi dhacday nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam laa maala lak wax maala ma lihid in kunta sadaqta calayha haddaad ku run sheegtay zinadaad ku gantay haddaad ku run sheegtay fa huwa maalkaad bixisay bima staxlalta min farjiha wuxuu muqaabil u yahay waxaad markaa xubinteeda taranka ku bannaysatay ead ku xalaashatay bimacnaa beddelkii xoolaha waad qaadatayoo manfacadii ahayd inaad markaa ku raaxaysato oo aad markaa ku bannaysatay taasaa marka waxa weeye muqaabilkuugu ah marka xoolo kuu soo noqonayaa ma jiro waa haddaad xataa run sheegaysay ay dhab tahay inay sinaysatay wa in kunta kadabta calayha haddaad ka been sheegtay oo markaad zinada ku ganayso arrinaad masabiday hadday tahayna fa huwa abcadu laka minha waa kaaga fogaansha badantay xoolo inaad hesho oo iyadoo xoolahanna muqaabil ay u yihiin raaxaysigii aad ku raaxaysatay ayaa waxaa ka dheeraada dulmi kale oo ziyaado aan weliba inaad ku samaysay markaa marlayba haddii iyo haddiiba xool heli maysa haddaad run ka sheegtay warkaad ku gantay iyo haddaad ka been sheegtay marlayba wax xoolaa oo kuu soo noqonaya ma jiro xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaanu xadiisku tilmaamayaa licaanka ayuu tilmaamaya bal hadda xadiiska kale ee ka dambeeyana waa la nooc oo isla mas'aladaasi ku saabsan yahy isagana aan ku darno can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rajulan rama imra'atahu waintafaa min waladiha fii zamani rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam cabdulaahi bni cumar radia allahu canhuma waxa uu sheegay ana rajulan inin rama imra'atahu ku ganay xaaskiisii inuu ku ganay zino inuu xaaskiisii zino ku ganay waintafaa min waladiha uuna markaa iska diiday oo uu dafiray ilmaheedii oo ilmahan anigu ma buu yidhi ilmahanna ay gabadhani markaa waxaa dhashay ama uurkan ay leedahayna melihi iyadaa meel kale kala timi wuxuu gabadha zinada ku ganay ilmahana iska diido oo isagu yidhi melihi fii zamaani rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam wakhtiga rasuulka calayhi asalaatu wasalaam wakhtiga rasuulka ayuu ilmaha uu yidhi anigu malihi ilmaha fa amarahumaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waa amray fa talaacana yacnii way markaa islicaaneen oo licaankii bay la yimaadeen xukunkii licaanka ayay la yimaadeen way ay labadooduba mareen kamaa qaala allaahu tacaala waxay u mareen sifadii ilaahay u sheegay licaanka ayay licaankii u mareen ayay licaankii u mareen uma qadaa bilwaladi lilmar'ah intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam ilmihii wuxuu u xukumay lilmar'ati gabadhii ayuu u xukumay gabadhii ayuu u xukumo wuxuu yidhi adaa lagugu abtirinayaa waa ina heblaayo ila ninkii waa kan ka dhaartaye gabadhaa loogu abtirinaya wa farraqa bayna almutalaacinayn wa farraqa waa kala geeyo waa kala kaxeeyey bayna almutalaacinayni labadii isnacdalayeyna ee licaantamayeyna waa kala kaxeeyo wuxuu yidhi markaa caqad isu kiin hayaa ma jiraane kala taga xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey ninkan labada xadiisba sheegayaan waa isla nin qura waxaana looga jeedaa bay culammadu yidhaahdeen cuwaymir alcajlaani ninka la odhan jiray ayaa loo jeedaa bay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood bacdu ahlicilmi oo yidhi hilaal buu ahaana waa jiraa laakiin labadaba qisada inay ku soo degtay aayaddu ayaa saxiix ah oo midna sababtu ahaa midna markay soo degaysay aayaddu la kulmay midna sababtuu lahaayo waa cuwaymir culammada qaarkood odhanaya hilaal ibnu umaya ayuu ahaana waa jiraan marka labaduba sabab bay u ahaayeen bay culamada qaarkood yidhaahdeenoo asbaabtu waa tacadudi kartaayoo laba sababood bay ku soo wada degi kartaa laakiin bacdu ahlicilmiga waxay ku tawjiihiyeen may midna sababtu ahaa midna soo degitaankii aayaddu la kulmay marka ka sababta ahaa wuxuu noqonayaa cuwaymir ka la kulmay iyadoo arrinkaasi uu isagana ku dhacay la kulmay soo degitaanka aayaddana wuxuu noqonayaa hilaalu bnu umaya ayuu noqonaya adiladan waxaa laga qaadanayaa in markaa ninku hadduu xaaskiisii ku gano zino zinadaana gabadhu aynay u qirin markhaatiyaallo aanu haysanin xukunka licaanka inay ku camal falayaan sida qur'aanka iyo xadiiskuba sheegeen muslimiintuna ku ijmaaceen marka waxaa u daliila kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaca muslimiinta haddii gabadhii arrinka aynay ku dafirin oo ay zinada u qirto licaan ma jiro xaaraanna kama noqonayso licaanna ma jiro laakiin haddii xuduudda sharcigaa la oogaayo waa in xadkii laga jaraa oo laga ogaa xad sharcigo la oogayaa haddaanu jirin waxay noqonaysaa in la odhanayo toobadkeen oo ilaahay u toobadkeen laakiin isaga xaaraan kama noqonayso hadduu se doono waa furi karaa ee ma aha marba hadday zina la timi inuu markaa nikaaxi ka fasakhmayo ama xaaraan ay ka noqonayso maaha hadduu markhaatiyaal helo oo afar markhaati oo zinadii u caddeeya oo mid waliba uu arkaayey zinadii oo xaqiiqi oo dhab ah oo uu hubo uu ka markhaati kaco maaha muqadimo zina iyo wax ka horeeye iyo wax u eg iyo wax la mida inuu markaa markhaatigu ku saabsan yahi markhaatiyada zinadu waa adag yihin sida markhaatiye zina loo helaa waa shay aad u adag waayo waxaa la rabaa afar markhaati inay noqdaan saddex hadday noqdaan markhaatigaasi ma sugnaan wax caddaadayna ma jiraan hadda saddexdaa mid waliba wuxuu leeyahay waan hubaa ninkaasi gabadha waa u tegey weliba waxaan isku hubaa labada xubnood inay isku jireen baan hubaa hadduu sidaa xataa yidhahdaan saddex ka midi oo kii afraad la waayo wax caddaaday ma jiraan shardi waxaa sida aayaadka qur'aanka sheegayaan afar inay noqdaan afartaasi waa inay afar rag ah dumar kuma jirooo maba galo markaysagaa dumarku kama markhaati galaan waa in afartaasi muslimiin yihiin rag muslimiina waa inay yihiin waa inay cuduul yihiin oo lagu kalsoon yahay waa inay zinadii hubeen wax u eeg baan arkay iyo wax la mid a wax laga dhegaysanaya maa marka sida markhaatiyadaa loo helaa waa arrin adag saas aawadeed ciddii xad zina laga jaray taariikhda islaamka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa cid iyagu qirtay ayay ahayd ee cid markhaatiyadaasi ay ku soo oogeen oo markhaatiyadaasi ay sugeen taariikhda may dhicin bay qaarkood yidhahdeen sida loo helaa waa arrin adag haddii waxa weeye gabadhii aynay u qirin zinadii markhaatiyadiina aanu haysanin licaanka xaggiisay u leexanayaan nebiga sala allahu aleyh wasalam saxaabigani wuxuu ku yidhi muxuu samaynayaa hadduu ninku xaaskiisii ugu tago iyadoo nin markaa uu u tegayo hadduu aamusana arrin weyn buu ku aamusay hadduu hadlana arrin weyn buu la hadlay saxaabi kale wuxuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu ninku xaaskiisa ugu tago isagoo nin markaa uu u tegayo oo ka sinaysanayo hadduu is yidhaahdo markhaatiyaal doono intuu markhaatiyada ku maqan yahaa ninku dantiisa dhammaysanaya waa iska tegayaan hadduu hadlo oo sheegana waa la jeedlayaa xad baa laga jarayaa hadduu aamusana dee dhibaatu la aamusay dhibaato uu ku sugan yahay oo isaga khusaysuu ku aamusay waatuu sacad yidhi wallahi haddaan anigu ugu tago waa dili lahaa ya xadiiskani calaa kulli xaal wuxuu sheegayaa mas'aladu yadaan weli dhicin in nebiga la su'aalay calayhi salaatu wasalaam nebiguna markii hore uu ka aamusay wuxuu aamusay culammadu yidhaahdeen wuxuu sugayey waxyiga kadib ninkii mar dambuu haddana ku soo noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ku yidhi arrinkan ku weydiinaya waaba laygu imtixaano way igu dhacday oo iyadoo xaaskaygii ninka siinaysanayo ayaan ugu tegey waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah ashyaadaan dhicin inaan marka hore markaa waxa weeye in laysweydiiyo ayna fiicnayn shaygu haddaanu dhicin shay xunna yahay weydiintiisa laysweydiiya isagaan dhicin ma fiicna waxaa laga qaadanayaa labada ruuxba in la wacdinaayo oo marka hore ninka ayaa la wacdinayaa la waaninayaa markuu ku adkaysto arrinkii ayaa gabadhana loo yeedhayaa iyadana waa la wacdinayaa markay ku adkaysato arrinkaa inay diidayso markaa dabadeed baa markaa la marinaya dhaarahan la marinaya waa licaan ninkaa la hormarinayaa waayo isagaa mudduci ah gabadhu waa mudda oo waxbaa loo sheeganayaa isaguna waa sheegte saas aawadee isagaa lagu hormarinayaa dhaarahan afar goor buu marka hore ilaahay ku dhaaranayaa inuu waxa weeye run sheegaayo gabadhaasi xumantaa la timi marka shanaad wuxuu odhanayaa lacnadda ilaahay korkayga ha ahaato haddaan markaa been sheegaayo waxaana soo aroortay inta marka shanaad aanu marin in nebigu sala allahu alayh wasalam waanin jiray oo waana ku celin jiray shantaasi markay sidaa u dhacaan kadib baa gabadha markaa loo yeedhayaa iyadana markaa afar markaa goor bay ilaahay ku dhaaranaysaa inuu been sheegaayo ninkaasi oo masabiday kadib baa la waaninayaa marka shanaad bay waxay odhanaysaa cadhada ilaahay korkayga ha ahaato hadduu markaa run sheegaayo dhaaraha caynkaasa hadday ka daba marto iyaduna oo siduu u maray sideeda ay u marto xadkii waa ka baaqanayaa wayadra'u canha alcadaaba an tashhad arbaca shahaadaatin billaah xadkay ka daafacaysaa waxaa markaa laga qaadanayaa haddii ay mari weydo oo ay dhaaraha diiddo in la xadayo xadka laga jarayo bacdulfuqahaa oo odhanaya waa jiraan waa la xabisayaa ilaa ama ay ka qiranayso ayaa la xabisayaa ama ay dhaaraha marayso laakiin daahirka waxa u dhow in xadka laga jarayo waayo xadka wixii ka daafacayay haddii la waayo oo ay diiddo inay la timaado walow nafyigaba ha ku adkaysatee in xadkii laga jarayo aya daahir ah labadan xadiis aynu maray waxaa laga daliishanayaa masaa'il badan baa lagala baxaa masaa'isha lagala baxaayo waxaa ka mid a yacni xukunka licaanka iyo ku soo arooray cumuumkii ku soo qadfiga inay khasisayso ay ka reebayso arrinka ku saabsan zawjaynka inay ka reebayso marka waa xukun khaas ah xukunkii qadfiguna waxaa xukun caam ah marka xukunkii caamkaabaa laga reebayaa waa masale laga soo gaar yeelo laga khasisay waxyaalaha lagala baxayo kale waxaa ka mida in waxa weeye haddii ninkii zina uu ku gano gabadha in licaankaa la marinayo gabadhuna marka ay licaanka iyaduna markaa ay marayso midna inaan lagu sheegayn inuu markaa been sheegay waayo innagu dawaahirta aynu wax ku xukumaynaa ee waxa muuqda kitaabka ilaahayna saasaa lagu xukmay xukunka kitaabka ilaahay ugu yimina iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam ugu yimina waa sidaas wixii baatin ku saabsanee qarsoon xukunka ilaahay bay u taallaa aakhiro ilahay baa xukumaya lama odhanaayo markaa gabadhu waa sinaysatay ilmaheedana laguma sheegaayo ina zina inuu yahay waayo dee wax ka daafacaa meesha yaallo dhaarahan waa tan martay saas aawadeed waa ina zina la odhan maayo walow ninku haba ku dhaarto inuu marka waxa ay sinaysato shanta dhaarood ha maro mar hadday dhaarihii iyaduna ka daba martay labadii waxa weeye waa iscaarideen midkood in la qaataa ka kale kama awlaysna waxyaalaha qarsoonna ilaahay baa markaa og oo u cilmi leh ee waa umuro inaga qayba oo inaga qarsoon marka daahirka xukunkaa sharcigun baynu ku camal falaynaa marka ilmaha zine laguma sheegi karo inuu ina zine yahay gabadhana zine laguma gani karo waxay noqonaysaa in waxa weeye markaa sidaa lagu daayo laakiin waxaa loogu abtirinayaa hooyadii ilaa abihu waa ka dhaarteen licaankiina wuxuu ku yimaadaa mar wuxuu yimaadaa gabadha inuu zine ku ganayo keli ah marna wuxuu u yimaadaa ilmaha laftiisa inuu ka dhaaranayo hadday labaduba jiraanna wuu isku daraya mar baa dhici karta inaanu ilmaha ka dhaaran laakiin uu ku dhaaranayo inay zinaysatay mar haddaanu ilmaha ka dhaaran ee ku dhaartay uun inay zinaysatay ilmaha asalkiisiibuu ku baaqi noqonayaa isagaa loogu abtirinaya ila kama dhaaranayn hadduu ilmahana ka dhaarto waxay noqonaysaa ou shantaa dhaarood maro ee licaanka ee sharciga ku yimi ilmahaas looguma abtirin karo ismana dhaxlayaan mana sheeganayo mooyaane warkiisii hore inuu ka noqdo uu yidhahdo warkii waan ku been sheegayo waan ka laabto ilahay baan uga toobad keenay taasi hadday dhacdo xaddulqadfi baa laga jarayaa nasabkii ilmuhuna waa u sugnaanaya nasabkii ilmuhuna waa u sugnaanaya xaaraannimadii ay kale xaaraan noqonayeen meesha way baaqanays oo way isguursan karaan oo dib way isu guursan karaan hadday isku raalli noqdaan gabadhu mar haddii ninku qabay ilmaha aanu ka dhaaran licaankaa aanu marin ilmahaasi sina uga hadhi maayo waxaad maqlaysaa wakhtiyada qaarkood in la odhanaayo oday baa wuxuu ku dardaarmay inankaasi igama dhaxal galo ama inantaasi igama dhaxal gasho sheeke baralay wey waxaas sharciga meel la kuma leh mar haddii uu hore uga dhaaran waayeyoo awalkii ilmahani uu yimi uu ka dhaaran waayo dhaaraha sharciga licaanka la yidhaahdee shanta ah uu mari waayey siduu uga baaqdaa ma jirto siduu u dhaxal seegaana ma jirto boqol goor ha yidhaahdo waxalla wuxuu baaqanaya ma jirto licaankana dib uma dhigi karo beri dambaan ka dhaaranaya cidi ka yeeli mayso marka ugu horrayse ilmuhu sidaa u dhasho waa inuu ka dhaartaa ama marku uurka uu ku jiro waa inuu ka dhaartaa ee ilmihiio gu ama laba jira meel la aanu jirinee uu joogay amaba ka badan uu jiraan ka dhaaranayaa mar dambe cid ka yeelaysaa ma jirto cid ka yeelaysa ma jirto waayo waxay noqonaysaa aamuska markii hore uu ku aamusay inuu ku raali noqdo mar hadduu ku raali noqday dib dambe uma diidi karo waa inuu arrinkaasi noqdaa fawri markaa waa inuu noqdaa fawri waa inuu noqdaa saas aawadeed dardaaranada la sheegaayo qaarkood inay ku dardaarmaan ilmahaasi igama dhaxal galo shareecada meel kuma leh dardaarankaa in la fuliyaana xaaraan weeyo ma bannaana waa barkumataal sida ilmahaasi ku seegayaa waxay tahay haddii uu markaa gabadhaa qabay uun inuu deg deg dhaaraha u maro shanta ahayd ee licaanka ahayd marba hadduu mari waayey oo majlisulxukmi inta la geeyo oo qaadi loo geeyo hortiisa laga dhaarin waayey ow sidaa aanu marin ilmahaasi wuxuu noqonayaa ilmihiisii waana loogu abtirinaya waxa uu dib ka keeno mid laga dhegaysanaya maaha inuu markaa licaanka sameeya culammadu waxay yidhaahdeen wakhtiyada qaarkood waxay ku noqonaysaa waajib masalan oo kale wakhtiyadanuu yaqiinta u hubo waxay ku noqonaysaa laazim bay ku noqonaysa bay yidhahdeen masalano kale gabadhii ayuu markaa iyadoo sinaysanaysa oo ku hubo ayuu arkay uurna waaba ku yimi ama waxa weeye gabadh buu guursaday wakhtiguu gabadhaa guursaday laga soo bilaabo muddo lix bilood ka yar baa ilmo nool ku dhashay lix bilood muddo ka yar ayaa waxay ku dhashay ilma nool xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa ilmaha wax daatay inaanu lahayn waxay noqonaysaa mid qaci ay tahay ilmaha inaanu lahayn waayo ilma nooli kuma dhalan karo muddo lix bilood ka yar wakhtiyada qaarkoodna waxaa dhici karta inuu markaa licaanku u noqdo waajib marna u noqdo jaais u noqdo marna inuu xaaraan noqdo oo tuhmo uu iska tuhmay keliya dee inuu markaa yidhahdo waa ku dhaaranaya dee isagama bannaana masaaisha baabkan ka dhalanaysa waxaa ka mida xukunkii licaanka labadooduba markay maraan furqaa imanaysa la kala kaxaynayo ay kala xaaraan noqonayaan waa dhacday saxaabigii licaanka sameeyey markiiba inuu furay oo uu yidhi markaa haddii aan haysto been baan ka sheegan laakiin culammadu waxay yidhaahdeen waa tafriiq marka horeba sharcan loo kala kaxaynaye mid talaaq ku xidhan ma aha saas aawoodee xadiiska kale waxaa ku so wafaraqa bayna almutalacinayn kala xaaraan bay markaa noqonayaan ilmuhuna wuxuu raacayaa hooyada hooyada isdhaxlayaan hooyadu ku abtirsanayaa nasabkiisa xagga ninka waa go'aya xaggaas waa go'aya waxaa ku sugan xadiiska in aad loo wacdinayo oo cadaabka aakhiro inuu ka wen yahay cadaabka adduunyada cadaabka adduunyaduna ka sahlan yahay cadaabka aakhiro in loo sheegaayo o la xasuusinayo wuxuuna nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye labadooda mid been sheegaayo ilaahay baana og buuhi markaa eh, kiinna markaa beenta sheegaya halkaana waxaa laga qaadanaya nebigu sala allahu alay wasalam inaanu ka ogeyn haddaba waxaa soo aroortay in nabigu sala allahu alay wasalam sifo sheegay ou yidhi haddii ilmo noocaa noocaasa ay dhasho kii lagu ganay ayaa leh haddii sifada caynkaa iyo caynkaasa ilmo ah ay dhashana yacni isagaa leh ninkii markaa gabadha qabay ayaa ilmahaa leh markii dambe ilmihii wuxuu dhashay sifadii la nacayaye ee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii sifada caynkaasa ilmo ah ay dhasho kii lagu ganay baa leh ilmo sifadiile bay markaa gabadhii dhashay waa qariino qariino kale waxaa soo aroortay marka nebigu wacdiyey ee uu aad u waaniyey inay cabbaar aamustay markaa dabeedna ay tidhi hadal laa afdaxu qawmii dabeedna marka ay martay kullu daalika qaraa'intaa waxba lagama soo qaadin waxaana nabiga laga sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi in nabigu yidhi ayaa ka soo aroortay lawla alaymaanu lakaana lii walaha sha'nun haddaan dhaaruhu jiri lahayn anigiyo gabadha yani arrin baa jiri lahaa bimacnaa waxa weeye xukun kale ayaa markaa iman lahaa haddii dhaarahaasi markaa ayna baajin lahayn marka calaa kulli xaal xukun sharciyo cad wixii loo yeelo amaarado khilaafsan haddii la arko waxba inani bedelayn bay taasina ku tusinaysaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk